الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما يقال في الركوع والسجود aadaakani baa-u bayaani maakii balbaabkii caddayntii weeye yuqaalu la odhanayo fi rukuuci rukuucdiyo wasujuudi oo markaa uu ruuxu rukuucsan yahay ama uu sujuudsan yahay waxa la odhanayo ayuu baabkeedii yahay <clears throat> marka casharkii xalayta waxaan ku soo maray inaanay dee halkan iyada wax jidaysanayn ma laynaga nahiyey qur'aan in lagu aqriyo rukuucdiiyo sujuudda taa xalaytaan soo ogaanay waxaa kaloo iyadna xadiid inooguba sugnaa oo xadiidkaasuu naba socday rasuulkii ilaahay inuu ina faray inta aan rukuucsannahay ilaahay subxaana wa tacaala inaan weynayno oo dee tasbiix iyo dikri iyo ta aan kuba weynayno sujuuddana iyadoo tasbiixda iyo tacdiimkaasi jiro ee inay tahay sanca ooba arki doono meel duco ama la filayo ilaahay subxaanaه wa tacaala ruuxa inuu ducada kala aqbalo ama meelaha uguba mudanoo ducada la badsado bal intaasi waa intii aynu soo aragnay haddaba bal kollayna baabka inooguma dhammaanayaano axaadiistii halkan ku soo aroortay kollay kitaabka inooguma wada dhamma sheekhu qayb buu warinayaa <clears throat> dee qeybna kolley kutubta kale inooguma sugantaho xataa dee inooguma sugnay maka halkan tasbiixdii dee subxaana rabbi alcadiim iyo subxaani rabbi alaclaa dii iyadana axaadiid asxaabu sunan ay wariyeen noogu soo aroortay in la odhanayo oo uu rasuulka ilaahayna odhan jiray bal matalan taasayna ama waxa weeyaan iyada halkan inooguma sugno taasna waa waxaan dee axaadiista kale ka kororsanayno bal in qeyb baa inoo dambeyn doonto mar dambe keeni doono rasuulka ilaahay allama laka rakactu bika amantu walaka aslamtu taasna imaka baabka kuma imanayso lakiin bal umuuro kale aynooguba iman <clears throat> wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu taعaalى waxadaثana haarun bnu macruufi wacmr bnu sawaadin qaala waxay yidhaaheen <clears throat> labadaa sheekh xadaثna cabdاللahi بن wهb عan cمr بن الxاriث عan cmaaraةa بn غaزiyة عan sumayin mawlى abi bakri أنه samca abا صاaلح dakwana يxadiث عan أbي هurayrata أna rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم qaala bal in xagga sanadka kollay dadka waan soo wada aragnay cumaarat bnu ghaziyahan iyo samayigan kala warinayaano kolle waa laba noo isku dabaqa ah oo labadooduba saxaabada kollay dad bay nolol ku soo gaadheen laakiin aragti ay la kulmeen umay sugnaanin oo qolooyinkii atbaacu taabiciinta bay kaga mid yihiin walow dee si qaara taabiciin ay la mucaasaroodeen oo markaa waa isla dabaqo saalixna kitaabka waa inoogu badan yahay laakiin magaciisani dee kolkol buu yimaadaa horena waan u soo aragne inta badan abu saalح ayuunbuu kuba yimaadaa waa kan magaciisii kanna waa kunyadiisii un wuxuu ihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sumayi mawla abibakrinna horeynu usoo aragnay abubakr ha u qaadana abubakrin sidiiq iyo taa inuu mawliheedii yahay oo abubakr ibn cabdiraxmaan ibn alxarit ibnu hishaam ayuu mawlihiisii ahaa adigu taas weeye abubakarkani aa nin isba kitaabka riwaayo ku leh abubakr ibn cabdiraxmaan ibn alxarit ibn hishaam kaas weeye ayaa adigu uu mawaalidiisii kaba mid ama mawlihiisa u ahaayeen wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh aqrabu ma yakunu اlcabdu min rabbihi wa huwa saajidun faakhiru الducaaءa aqrabu maa kii ka ugu dhow yahay yakunu uu ahaanaya alcabdu cabdigu min rabbihi rabbigii ugu dhow yahay xaasilun mid xasilaya weeyo ama walxaal huwa isagu saajudun uu sujuudsan yahay oo markaa uu sujuudsan yahay ayuu addoonku rabbigii ugu dhow yahay bal taasba weeye kale waa kuba laqbeeye walo in badan oo qolooyinkan shuraaxdii xadiidka markay qabanayaan icraab ahaan maadan waxay dee ay yidhaahaan waxa daahir ah imaka laqbadaydina may ahayn oo kamay muuqanay inay masariye tahay saa daraaddeed yakunu dan dee master laguma awilo kolleyna aqra-u mubtaday dhacaysaaye laakiin khabarkiisi waa go-an yahayoo jumladan wahuwa saajidun oo xaalo ah ayaa halkii khabarka gashay oo taas baa dee adigu wax loo gooyeyba bal haddaan taa ka socdo ay markaa qolooyinkan xadiidka dee kutub kala duwan oo ama shuraaxda muslim ha noqoto ama meelo kale markay dee sheegayaan taas aqrabu u maa yakunu lcabdu ay aqrabu akwaani alcabdi wa axwaalihi way addoonka xaalooyinkiisa iyo akwaantiisa iyo baltaa awqaadihiisa markuu ugu dhow yahay min rabbi ugu dhow yahay xaasilun wuxuu xasilayaa ama uu yahay walxaal huwa saajidun waa xiina yakunu saajidan markaa uu sujuudsan yahay ayuu addoonku rabbigii u dhow yahay oo dee dhowidan waxa weeya addoonku rabbigii u dhow yahay waa taa dee waa ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa iyo qurbo derajo iyo makaano iyo karaamo weeye amaa dhawida ilaahay subxaanaه wataعaalى addoomihiisa u dhowya taasi waa sifo ee isaga sifaadkiisii kaba mid ah la sugayay ee dee kayfiye loo yeelahayne tani waa dhawida addoonku rabbigii u dhowaa oo xag waa fadligii iyo naxariistii iyo karaamadii iyo rutbo ahaan markuu ugu dhowya addoonku rabbigii waa markaa uu sujuudsan yahay waxaanay culimmadu yidhaahaan waxaa dee sujuuddi u noqotay axwaasha addoonka markuu rabbigii uguba dhow yahay xaaladan sujuudu tadullu calaa gaayati tadallul waa isdudullayn iyo tawaaduc iyo khuduuc rabbi loo khuduucayo heerkii ugu sarreeyey ama ugu markaa xeel dheeraa ayay sujuudani tilmaamaysaayo ee addoonku xubnihii jirhkiisa meeshii ugu sharaf badnayd waa halkii maxaa waa wejigii maxaasinta jasmiga iyo xawaasta kuwa ugu ahamsanba ay kuba sugnaayeen ayuu ciiddaa lagu tumanaye lagu joogjoogsanaya mumtahanka ah ama ayuu duldhigayaa ilaahay buu isagoo ukhuduucaya taasoo isagii isu dullaynaya haddaba gaayata tadalul oo sujuudda kuba sugan ayaa waxay keentay oo addoonku uu makansiiyey dhulkii iyo meeshii cagta la dhigayay halkii jirkiisa xubintii ugu qiimo badnayd ee ugu mudnaydba uu makansiiyey ayaa waxay keentay inuu yahay ka rabbi marka uu rabbigii ugu dhow yahayba ee xaaladaa tahay uu sujuudsan yahay marka kol haddii arrinku kaa yahay faakiruu badiya adducaaءa ducada dumarku way garaaca ma filayd <clears throat> faakiruu badiya adducaaءa ducada oo dee waktigaasaa rabbi ugu dhowdihiine idinku markaa haddaba baryada aad ah rabbi subxaanah wa tacaala baryaysaa badiya oo waxaa xadiidka inoogu sugan iyadoon ducadii laynoo xadidin ee ducooyinkii rasuulkana qaybe ay noo dambeeyaan boorin la isku boorinayo waqtigaa la sujuudsan yahay in la ducayso ee xalayna waa ti aan soo maray ducada ku xeel dheeraada macnaha bal balbadsada waxa markaa xaqiiqo ah ama mudanba rabbi subxaanaه tacaala inuu idinkaba aqbalayo culimada qaar baa xadiidka u daliishadaba salaada markan qaybaheeda eegno sujuuddu inay u fadli badanto arkaanta kale ka mudanto kaba mud u yahay taagnida la taagayo qur-aanka la aqriayo waa xadiidkan iyo bay culimada qaar u daliishadeen kollayna dee culimada qaar baa iyagu taas tawiil sujuud ama tagsir rukuuc tagsiir rukuuc wasujuud baa fadli badan yidhaahaa xadiidkan iyo iyagoo eegaya aimada qaarkoodna waxay ku tagaan tuulu lqiyaam in badan oo la taagnaado ila halkan waa duca iyo dikri waxaa lala imanaya laakiin intan la taagayay kalaamkii ilaahay iyo qur-aankii baa la aqriyayaaye dheerida oo iyadoo taagnida la dheereeyo oo halkaas oo la dheereeyo ayaa sujuud iyo rukuuc la badiyo kaba fadli badan dee rasuulka ilaahina khaasatan salaadiisii habeenimo tamaalinta salaadiisii habeenimo waatay ahaydoo aad buu taagnida ugu raagi jiray isagoo kuwan kaleba dheerayn jiray laakiin dee badin marka taagnidan dheeri badintii ama iyadoo sujuud iyo rukuucdii la badiyay adigu ama xaggaasay soo koobaysay waxaana jira xadiidka saxiixa muslimin oo inoo dambeeya afdal salaati dul lqunuud salaada waxaa ugu fadli badan qunuudkana halkan qiyaam baa lagu fasiree bal taa dherarkeed qolooyin kala qaado salaada habeennimo ee salaada maalinimaba way jiraane bal adigu sujuudda fadligeedu iyo qiimaha ay leedahay ayaa iyada xadiidka inooguba sugan وxadaثna abu الطاhiri ويuنس بن cabd الأعلى qala أخbarana بن وهب qala أخbaranii yaحya بن أyuba عن cماaرة بن غزية عن سمي mولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة bal cماaرة بن غزية iyo inta ka dambaysa waa de intii sanadkii horeba inooguba sugnaa walow xadيiث kale uu yahay lakiin de xadيiثkii hore siday u wariyeen bay qolooyinkani xadيiثkana warinayaan kii hore maaha maha mutaabaca ama shaahidkii hore waa xadيiث kale laakiin inta ka horeysana wadad aan soo marnay lakiin xalaytan waxaan soo haynay yaxya bnu ayub oo dee isba inagu soo noqnoqdo muslim sheekh u ah xataa casharkii xalaytuu ku sugnaa meel aan lahayn cibaarada dee isyar dhex gashay qaala abubakrin xadaثana sufyaan can sulaymaan oo dee meesheedii kadib dhacday xadaثana yaxya bnu ayuba qaala xadaثana ismaaciil bnu jacfarin baan xalay soo haynay awna yaxya bnu ayub baa meesha inooguba sugan laakiin dee kolley waxaan filayaa ruuxii yar uun u fiirsada ishtibaah meeshii ma jiro ninkii hore uma qaadanayo waxaanu ugu qaadanahayn kaa hore sheekha muslim buu ahaa kanna bal sheekhiisii maaha kii ku xigay maaha waa kii saddexaad weeyaanoo labaa udhexeeya waa nin dambe kaa hore wuxuu aha dadkii atbaacu taabiciintii arkay uun maaha taabici atbaacu taabiciintiina maahay qoladaasu la kumay kanise waa atbaacu taabiciintii ama dabaqadii imaam malikiyo weeyaan yaxya bnu ayub alghafiqi isna bal waxa weeye kan waa bukhaari iyo muslim bal labadoodaba uu ku sugan yahay kitaabka laakiin kaa hore sheekha muslim isagu muslim unbuu kuba sugan yahay wuxuu yihi abu hurayra ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam kana wuxuu yaqulu mid yidhaahaa fii sujuudihi sujuudiisa oo markaa uu sujuudsan yahay dee waaba isagoo sare u qaadi jiray awqaadda qaarkeed waaba dee inaga faa'iida iyo maslaxo weyn baa inoogu sugnayd oo waa tan saxaabadii ay maqleen haddaanu isagu si kale ugu sheegin oo ay inoo soo xafideen ayna soo gaadhsiiyeen ee arrinkuna ilaah isagoo cubuudiyada xaqeed gudanayana ducooyinkaysan iyo ilaahuu dembi dhaaf weydiistaa way ahayd oo kollay dee alcabdu cabdun waintasaama weeye addoon waa addoon un inkastaba kastaba martabadiisu ha sarrayso xaqii addoonnimo ama cubuudiyaa jirta istikfaartan dee geeska isagoo dembigiisii hore iyo kii dambaba la dhaafay arrinta kale muhimkiina waaba dee shukrina waa jiraa nicmada ilaahay uguma nicmeeyey uguma shukreeyo markii rasuulka ilaahay isagoo salaada aad u taagnaanayay ilaahay lugihiisu baraan ama ay dildilaacaanba way dildilaacayeen markii la weydiiyey muxuu yihi afalaa uxibu an akuna cabda shakuura oo shukrigii rabbina waa jiraa laakiin ta arrinta kale muhimka saxaabadna inoo soo gudbiyeen kollay haddii uu lama jahrayna taas aan faa'idadaa iyo maslaxadan kaba helay waa tacliimun liummati waa tashriic iyo barid oo ummaddiisa baraya say rabbigood ay u baryayaan oo dee dacooyinkan jawaamicda ah ee intay kooban yihiin laakiin waxay ka tegayaan aanay jirin oo waxa weeye rasuulka ilaahay kuma ducaysan jiru innagana ina barayayba weeye haddaba sujuuddiisa wuxuu odhanayay اللهمa اغفir lii dنبي كلh دقه وجله وأوله وآkخiره وعلاaنيته وصره اللهمa إلaaهyو اغفir lii ii dhaafi dنبي dنبigayga كuلahu dhammaantii waxba haka tegin dembigangayso dhan ilaah iga wada dhaaf diqahu waa kiisa yar iyo wajilahu dembiga kiisa yar iyo waa sagiira waqaliila iyo kiisa adugu markaa weynba iga wada dhaaf nawowina halkan wuxuu ku fasiraya qaliilahu wakahiira taas wey waa kiisii yaraa iyo kiisii badnaaba ilaahu iga wada dhaaf aljiluna de adigu iyo adiquna waa shayga yaridiisa mooxa yare wa awalahu waa kiisii hore oo waa maa taqadama minhu ya wa aakhirahu kiisii dambe oo maa taahara min adeb ilaahu kaasna igaba dhaaf wacalaaniyatahu kiisii markaa daahirka ahaa ee muuqday marka dadka xaggooda la eego oo waxay dadku arkayaanba ahaa iyo wasirahu kii adiguun aada ogeydee qarsoonaa taasba weeye calaaniyatahu wasirahuna de waa dadka dhexdooda marka ama dadka la eego dadkaa waxu muuqda iyo wax laga qarsaday uu ruuxu hoosaan u sameeyeybe laakiin ilaahay subxaana watacaala allahu yaclamu sira waakfa oo isagu dee kani iyo kani waa isugu mid wax ka qarsoomi ma jirto ilaahay xaggiisa ma aha e waa xagga dadka marka la eego wax dad loo daahirsaday iyo wax lagala dhuuntoo laga qarsadayba dembigii waa yeelanaya ilaah iga dhaaf arrinkuna waxa weeyaanuun dee waa tawkiidu ducaa wa takiiru alfaadi alfaadaha barhkood barhka kale way nagaba kaafinayaan oo dee allahuma kfir lii dembi kulahu intaasaaba dee umuurihii oo dhan wada shamlinaysa diqahu wajilahu waawalahu waakhirahu wacalaaniyatahu wasirahu intaasaaba inoo wada shamlinaysa tani waa tafsiilun e markaa muxuu yahay un waa de markay duco noqoto waa ilxaaxii ducada in allaha yuxibu lmulixiina fi ducaa ilaahay waa jecelya kuwa had iyo goor ducada ku celceliya badsada ee laazimada oo waa adkayntii ducada iyo alfaadiisii oo la badinayay xataa alfaadahani dee hadday xuruf ku kala duwan yihin ama macno ahaan kuwa isku midaba haba noqdeene bal taasuu rasuulka ilaahay odhan jiray hadda waa ducooyinkii ma'huurka ahaa oo ruuxu markaa uu ducaysanayo waana ducada shaamilka ah oo duco badan uu ruuxu ku ducaysto dee intan baaba ugaba mudan iyagoo kooban haddana waxay ka tegayaanba aanu jirin xadaثna زhayr بن xرb وإسحاq بن إbrahim qala زhayr xadaثna jrيr oo markaa زhayr ba xadaثna jrيr mid kastaba ada jrيr buu kaba wariyay iبن cabdالحamid lakiin isxaaq san hore usoo sheegnayna غaaliba isagu akbarana buu ka cabira haddaanu halkan wax kaba ka kaba cabirin xadaثna غaaliba ma isticmaalo xadaثna jrيr عan mansur عan abi الضحى عan masروq عan caiشhaةa qalat anaha qaalat bal sanadku kolley qaybana way noo soo noqnoqon doonaan ee jariirna waa ina cabdilxamiid oo horean usoo aragnay mansuurna waa mansuur ibn اlmuctamir ina aad iyo aada u qiimo badnaayoo caabid ahaayo taa aynu hore usoo marnay isagana abuduxana kunyadiisiibuu imika halkan inoogu sheegay laba dariiqoo dambea inoo dambeeyo marna magaciisiyo kaabihii uu sheegi doono marna magaciisoo keliya uu sheegi doono imikana kunyadiibuu inoo sheego markaa magaca iyo kii aabaa iyo kunyadu iyadoo dee kolley nin mashhuura taabiciya oo siqo ahaayo aynu horeba usoo aragnay iyada riwaayaadka dambe inooguba imanayaan marka in mansuur iyo abiduxa iyo masruuq iyo bal taabiciintii hadday yihiin bo saddex taabici baa xadiidka kuma sugan waa dee mansuurada saadisa noqon can caaishata qaalat anaha qaalat caaisha waxay tidhi kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaa yughiru mid badiya an yaquula inuu yidhaaho fii rukuucihi rukuucdiisa iyo wa sujuudi markaa uu rukuucsan yahay iyo markaa uu sujuudsan yahay subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma اغfir lii saasuu badsan jiray inuu yidhaaho yata'awalu lqur'aana xaal uu awilanayo ama uu ku camal falayo qur'aankii ee waa wixii qur'aanka lagu faray isagoo fulinaya u hoggaansamaya waa bal inoo dambaysana yata'awalu lqur'aana <clears throat> markaa waa maxay iyada halkana xadiidka rasuulkii ilaahay weliba waa waqtiyo dambe intay idaa jaaءa nasrullahi soo degtay dabadeed baaba ahayd sida axaadiisa ama riwaayaadka iyo duruqa dambe inooguba dambayse rukuucda iyo sujuuddaba wuxuu badsan jiray inuu yidhaaho subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii dee sida noo soo socotana waxa uu ku camal falayay ama halkanba ku sugan yahay ta'awalu lqur'aana horta waa yacmalu maa umira bihi fi lqur'aan wuxuu u hoggaansamayey oo uu ku camal falayey qur'aanka wixii lagu faray oo ilaah baa dee qur'aanka o dhan maahe waa suuradan khaaska gaarka ah idaa jaa waxaa akhirkeeda ku sugan fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba isagoo taa fulinaya ku camal falaya ayuu tasbiixdan iyo xamdigan iyo istikfaartan laba imanayay iyo bal matalan oo dee ilaahay wuxuu ihi fasabbix bixamd marka dee calaamaadka aad aragtid fasabbix waxaad nasahdaa rabbigaa nasaho dee wax alla wixii aan qaban iyo wixii naqaa'is oo dhanba waxa weeyaan ka naزh اعtiqاadi taasoo dee taصbiixda loo laba kaalaya bxamdi rabika xaala kownika multabisa bxamdi rabika adigoo rabbiga xamdigiisiina ku dheehanoo xamdigiisana laba imanaya oo dee xamdigiisii wastakfirhu dembi dhaafna weydiiso inahu kaana tawaab markaa rasuulka ilahi isagoo haddaba umuuraha ku camal falaya ta'wil qur'aanaba macnaheedu taa tahay muxuu odhanayay subxaanaka wabixamdika fasabix bxamdi rabika astaqfiruka waatuubu ilayka oo iyadna wastakfirhu inahu kaana tawaaba taaba weeye saasuu qur'aanku ku camal falayay oo taasuu badsanayey subxaanaka ay tanziihan baa laka ilaahay kuu sugnaatay allahuma ya allah ilaahayow oo miimtan dee mushadadkaa waxay ciwad ka tahay bedel ka tahay ya-dii xarfunila ahayd saa daraaddeed allahuma waa macnuhu ya allahu weeye miimtuna ciwad ya diibay ka tahay oo waxa weeyaan lama jamciyo laisuma geeyo ya allahuma lama odrhanayo sababto miimtan mushadadka iyada iyadii bedelkaba walow dee ashcaarta carbeed laguma arkay iyagoo awqaadda qaarkeed israaciyey laakiin taasi waa shuduud un waa shuduud bayan washadda ya allahuma fi qariidi saa oo dee allahuma oo la yidhaaho shicir shaad weeye eh, laakiin maxay tahay de markaa ya-dii ayaa imika go'day oo miimtana halkeedii tima waa ya allahuma haddaba subxaanaka allahuma rabbanaa ya rabbanaa iyadna xarfinidihii waa xadfan yihin rabbiga yow wabixamdika ay wamultabisan dee taas waan ku nasahayaa oo waxaan leeyahay tasbiixan laka wabixamdika waxaala kownii multabisa bixamdika anigoo xamdigaagiina laba imanaya oo taa kuba dheehan bal taas waa kolley waa arrin ay bal culimadu kuba laqbeeyaan ama ay lafdiga ku xaliyaan waxaa kaloo halkan iiguba sugan oo sharaxa iiguba sugan isagoo imaam nawowi raximah اllahu tacaala subxaanaka allahuma rabbana macnaa ilaahayow nazahnaan baa kuu sugnaatay amuse waa <clears throat> yayo mse subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika oo markaan idhaahno wabixamdika xamdigaaga iyo mahadaadan dee waxa weeyaan ayaan sabaxtuka adiga tawfiiqaagii iyo hidaayadaadi iyo fadligaagii baaban ku tasbiixsaday oon kugu tasbiixsanaya maaha aniga xawlkay iyo quwaday oo arinkuu noqdo shukri ilaahay subxaanaه watacaala tasbiixdan uu waafajiyeyba uguba shukriyayo iyo qirashataa uu qiranayo watafiidu ilى اllahi taعaalى wa ana kula afcaali lah <clears throat> allahuma kfir li yataawal اqur'aana bal taas buu rukuucda marka waxaan leenahay rukuucdiiyo sujuuddii dee kolley waa dikrigii lalaba imanayay tani kaba mid tahay adkaartii ama la odhanayay rukuucdiiyo sujuudda oo walow deyn faama ama rukuuc faama rukuucu facadimuu fiihi rabba aan soo aragnay waxba in dee maxal iyadu horta duco loo cinaayoodo maha rukuucdu waa in la badsaday ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye in dikrigiisa iyo tasbiixdiisa iyo la badsado e laakiin haddana hadday tani dhacdo dee rasuulka ilahi waa tan kaba dhacday isagoo xataa rukuucdii allahuma kfir lii yidhi iyadoo taasi laba socoto wax maanico ku sugan ima jirto ama dee dikrigan haddii lalaba imanayo waa dikri mashruuca ducana way la socotaa laakiin de maxaa badan isagoo aqlaba tacdiimki iyo taas baa badan iyada lakin ducaadi sujuuda dee wax loo qastayo oo isaga laba badsanayo xadaثna abubakr بn abi shaybata و abu quraybi qala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlacmashi can muslimi can masruuqi can caaishata anigii markii dhaweyd sheegayey imaka halkii mansuur ibn اmuctamir acmash ama sulayman ibnu mihraan baa yimi si un baa saddex taabici markaa sanadka xadiidka ugu wada sugnaanaya halkii uu markii hore can abiduxa uu kaba yidhi imika muxuu yihi can muslimin waayo abuduxahan muslim baa la yidhaah waa abuduxa kunyadii bay ahayd waana kunyo isaga u gooni ah oo waxa weeyaan isaga magaciisu laakiin muslim dariiqa dambena aabihii baa inooguba imanaya <clears throat> way can masruuqin can caaishata qaalat kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxua yughiru mid badiya an yaquula inuu yidhaaho qabla an yamuuta intaanu dhiman dee calaamaadkiina way muuqdeen dee kolleyna imaam nawawi raximah الlahu tacaala riyaadka oo kale axaadiida halkuu ku soo arooriyey ama baab buu cunwaan buu udhigtaiyo tarjamo markaa ruuxu dee cumri aakhirkiiba kuba sugan yahay inuu dee dacaadkii iyo khayraadkii la badsado waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dikriga iyo tan iyobuu badsan jiray had iyo goor oo de bal waa arrin uu dhigto iyadna wax lagama faa'iidaysanaye haddaba an yaquula qabla an yamuuta subxaanaka wabixamdika astakfiruka waatuubu ilayka taas buu badinayay oo imanka halkan inamay odhan salaada dhexdeedii rukuuc iyo sujuud iyo taa inamay odhan bal xadiid kalena waa inoo dambeeyaa duruqda xadiidkan oo markaasoon yar eegi doono oo markaas aaban leenahay laakiin imanka halkan se halkii hore rukuuciyo sujuud ay nooguba sugnayd waxaaba inuu rasuulka ilaahay markaas uu badsan jiray bal intaa hadhow baan yar eegi doonaa biidn illaahi tacaala markaan gaadhno ee kolley waa badsan jira subxaanaka wabixamdika waana camalfal qur'aanka uu ku camalfalayo ilaahow nazahnaa baan kuu sugnaatay waa murtabisan bixamdika ama wa maca xamdik iyadoo xamdigaa jiro tasbiixdina maxay noqonaysaa ilaahay subxaana watacaala lagaba nasaha wax alla wixii aan laayiq ahayn xamdiguna waaba dee sugidii صifaat اlkamaal inay waxaan laysku ammaanayo ama laysku maadinayo waa taa hore hadday ahayd naqsi iyo wax alla wixii aan u laayiq ahayn inuu kaba nasahayay tani waa xaggii kamaalkiisii iyo ammaantii lagu ammaanayay صifaat alkamaal uu kulansaday ee uu mutay dee isaga kuba sifoobay subxaanaka wabixamdika astakfiruka dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa wa atuubu ilayka waanan kuu toobad keenayaa واsتغفirه inahu kana twaabا waxaana halkan uu imaamku kaba soo naqlinaya bacd الslف inay yar karhi jireen waa dee muu magacaabin bacdigaasne si bal in la yidhaaho astغfiruka وatuubi ilayko arinku de haddaanu fulin ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiisanaya oo aan kuu toobad keenaya si aanu ruuxu been uguba dhicin oonay arrinku kaadi ama been u noqon ayay cibaaradan karhi jireene toos ha ilaahay ha u baryo oo ha yidhaaho allahuma kfir lii watub calaya taas ee tanay kari jireen markaa taas o dhan lakiin wuxuu leeyahay walow allahuma kfir lii watub calaya dee hadal fiican weeyaan be laakiin in la yidhaaha karaaha weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba yimi dee ruuxuu isaga ha iska dhowro inuu waxaanu samaynayn onu dee istikfaar aan laba iman ahayn taas ama aanay waxaan dhab ka ahayn inuu hadalkii kaba dhowro ama dee yidhaaha iskaba dhowre laakiin in la yidhaaho astaqfirullah waatubu aleyh waa karaaho iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh sameeyey taasi waa waxaan lagu waafaqayn buu leeya bal adigu taasi karaaha ma aha weeyo kolley intaa in ka badanna kitaabkiisana aladkaar waa kolley qaybaha dambe kitaabka ayuu kaga hadlaayo dee bal matalan isagoo intaa in ka badan intu halkama yidhi taa kaba ku sheegayeen qaalat waxay tidhi caaisha qultu waxaa idhi yaa rasuul allahi maa hadihi lkelimaatu kelimaadkan maxaay tahay allatii kelimaadkan oo araaka aan ku arko axdathaa adoo soo cusboonaysiisay ama soo darisiisay isagoo hore umaad odhan jirta qulahaa xaalaad ku qowlayso kelimaadkan aanad hore u odhan jirin ee imaka aada badsatay eed had iyo goor laba imanaysa maxay yihiin qaala wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh jucilat waxaa la yeelay lii aniga calaamatun calaamad baa fii ummatii ummadayda fiigeeda oo calaamo ummadayda kaba muuqan doontaa la yeelay oo idaa ra'aytuhaa markaan arka calaamadaas qultuhaa waan odhanayaa macnaa calaamaa nukaa tusi doonaa ummadaada kaba muuqan doonta markaad aragtana la kaalay tasbiixda iyo istikfaarta taas baa la yidhi oo culamaa lay yeelay ummaddayda dee ka muuqan doonta markan haddaba calaamadaa arko ayaan odhanaya waa sidii la la farayba dee calaamadna maxay noqotay ida jaa nasrullahi wاlfatx ilaa akhiri suura oo dee marka nasriga ilaahay yimaado waa nasrigii oo acdaadiisii ilaahay ugaba nusreeyey fatxiguna waa fatxu maka makana dee fatxigeed yimaado ay noqoto daar islaam oo dee waxa weya wadacda ugu koowaad ee muslimiintu waktiga hore ay lahaayeen carabta kalena ay kaba dambeysay bal matalan markay ku asan wara naas yadkhuluuna fii diin illahi afaajan aada aragtid dadkii oo diintii ilaahay zumar zumar iyo koox koox halkii ruux ruux soo gelayay koox koox u soo gelaya markaad umuurta aragtid dee fasabix bixamdi rabbik rabbigaa tasbiixso u tasbiixso adigoo xamdigiisa raacinaya dembi dhaafna weydiisa ilaahay waa kaa tooba aqbalka badan marka arrinkiina waan arkay weeye fadxigii maka waan arkay arrin dadkii oo dee diintii ilaahay fojfoj kuwa aan ciidanka muslimiintuba gaadhin oo wufuuddoodii soo dirtay islaamnimadkooda xasiday ayaaba dee markaa bilaabmay caamal wufuud iyo fadxumaka dabadeed in sanadii ku xigtay bal markaa deeto tii kale haddaan arkay tii baa badsanaya waana arrinkaa lay lay amrayba dee xadaثnي محamed بن rاafiع qال xadaثna yaحyى بن adm qال xadaثna mfضل kollay horaan usoo maraan filaya mfضل iبن mhlhl waana rijaasha mslim ee bukhaarي rijaashiisa ma waana ثiqo atbaacu taabiciintii kamida ama dabaqadii imaam maliki oo mudnaa weeye can اأcmaشhi acmash markii horeba uu inooga sugnaayey sanadka intiisa dambe can msلm بn صbayxi can masruq can caiشhaةa bal imankuu inoo wada taam noqday ninkii abuضuxa markii ugu horreeye abuduxa buu yidhi haddana muslim keliyuu yidhi imikana muxuu yihi muslim ibnu subayx magacii aabihiina waa sheegay waa ninkaa taabiciinta dabaqadii zuhriya ama raabicaba ah waana nin hiqaa ah weeye bal matalan kolley magaca aabihiina subayx magacaasna kolley waxaan filayaa marka la eego labada saxiix iyo isagun baa wax sidaasa kuba yimaada ahaa daa yimaada wadmum <clears throat> waxa weeyaan aban limuslimi abi duxaba oo macnaa abu markaa aabaha abu duxab aan filaya in alfiyad ahayd isaga damiyo ujeedadu waa mushtarag u cid kaloo la wadaagsanaysaa ma jirto markaan saxiixayn aragno subex magacan isagu riwaayo ma lahayd dee inankiisiibaa kuba sugan ayaa jiro sabiix waa jira oo waxaan filaya rabiic ibnu sabiix ba horey inuu soo aragno laakiin subex baa dee magacan oo keliya ah waa kunyadiisii qaalat caaisha maxay tihi waxay tihi ma ra-aytu ma arga nabiya salى الlahu عalayه wasalam mundu wakti laga bilaabo nazla caleyhi uu kusoo degay ida jaءa nasr الlahi wاlfatx yusalii isagoo tukanaya salaata salaad ilaa daca waa ducaysanaya salaada aw qaala amase wuxuu odhanaya fiiha salaada dhexdeeda ee kollay duca iyo tasbiix iyo taxmiid iyo xamdi baa wada socdee subxaanaka rabbii wabixamdika allahuma kfir lii oo taasuu odhanaya subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika kollay de waa xadiid keliya duruqdiisii iyo alfaadihiisii subxaanaka rabbi wabixamdika allahuma kfir lii arrinkuna qur'aanku ku camal falaya weye xdثnي محمد بن المثنى qال xdثnا cبدالأعلى qال xdثnا داud عن cاmr عن مسروq عن عائشhaةa bal dاudku waa dاud بن أbي hindin oo horeynu usoo maray oo kale waa nin aad u qiimo badnaayo atbaacu taabiciintii kaba mid ah aadna u qiimo badnaa horena aan usoo maray bilcibaadaadkiisi iyo isagoo sanado dhan dhan soomanaayo de waa soom malaa inta badan uu isugu bixin jiray yan xataa haddaa qoyskiisna ogeyn waxaan filaya inaan qisadiisa soo yar sheegna horaan usoo sheegnay reerkiisii ayaan ogeyn ba isagoo hadda taase subaxdii dukaan yarna waa lahaa subaxdii markuu oo qaato quraacdiisiiba hadduu doono uu yidhaah de xaggaasuu la kalo ayuubu dariiqa markuu marayo waa cuntadii wuxuu maanta cunilaha uu sii qaato ayuu sadaqaysanayey waa sooma yahayba isagu reerkuma oga cuntadiina dariiqa intaa uu sii socdo ayuu sadaqo ula baxaa reerka uu kala tegay oo uu ahaa ee intaa uu majarkiisii yaraa ama meesha meheradiisii yara in uu joogo ti uu maanta ma soo hooyanaya oo cuni lahaa dhexdu ku sadaqaysta waa soomaya reerka taasaa sanado dhan qaaatay sanado dhan oo qoyskiisu waa kuwa cuntada u diyaarinayay waa qadadiisii laakiin arrinkiisu taas waa daawud ibn abi hind <clears throat> bal markaa daawud caamirkana waa imaamkii weynaa ee shacbi weeye kol caamir waa kan magaciisii wuxuu kaga shuhroobay nisbadiisan ashacbi camir bn sharaxile can masruuqi can caaishata qaalat anaha qaalat waxay tihi caaisha kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yugsiru mid badiya min qowli subxaan اllahi wabixamdih astakfir اllaha waatuubu ilayh taasuu badin jiray imaka halkan salaadii iyo may sheegin daahirka siyaqa xadiidku suu yahayna qowlkan walow dee uu rukuucda iyo sujuudda badsan jiray haddana inaanu iyaga kuba koobnaynba ee salaadana waa odhanayay dakhila salaad kharija salaadna waa odhanayay taas baa xadiidka daahirkiisa iyo kolley ibnu jariirna umu salama uma almu'miniin iyaduna waxtaa xoogeynaya oo inaanu dee fadhi uu fadhiistay iyo kicid uu kacay iyo dhammaan uu badsan jiray ayaaba ibnu jariir isaguna uu soo wariyay oo umu salama uu kaba wariyay bal daahirka xadiidka inoo adkeynayso walow salaada dhexdeeda rukuucda iyo sujuudda uu badsan jiray haddana awqaadihiisa kalena inuu laba iman jirayba weeye ayaa siyaaqu yahay walow dee xadiidkii keliya ama axad duruqdiisii hore markaan eegno xadiidkeedu ah rukuucda iyo sujuudda u badsan jiray faqultu waxaan ihi ya rasuula الlahi qaalat faqulti araaka waxaan ku arkaa waan ku arkaya tughiru xaal aad badinayso min qowli subxaan الlahi wabixamdi astakfir الlah waatuubu ilayh faqaala wuxuu yihi habaranii rabbi abarani khabaranii iyo akhbaranii waa taas waa isla miduun dee waa ficilkii mid kasta waa maziid midna dee shadada ayuu maziid ku noqday midna hamsade khabaranii rabbi anii anigu saara inaan arki doono calaamatan fii ummati calaamad ummadayda ay iga muuqan doonto faida ra'aytuha calaamada markaan arko agartu min qowli subxaan allahi wabixamdi taasuu ii waramayo dee bal calaamada markaad aragto sidaa la kaalay ba la yidhi farid baa jirtay amar baa jiray haddaba ana aan badsanayo markaa min qowli subxaan allahi wabixamdi astakfir llah waatuub ilayh faqad ra'aytuha calaamadii waan arkay ida jaءa nasr الlahi wاlfatxu wa fatxu maka wara'ayta الnaasa yadkuluuna fi diin illahi afwaaja wa zumara zumara fasabix bixamdi rabik wastakfir inahu kan waa ti markaa hore lahaydba yata'awalu lqur'aana macnaa qur'aankuu awilanayo qur'aankuu ku camal falayo wixii qur'aanka lagu faray suuraddan lagu faray ayuu u hogaansamayuu u dirmayeyba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh وxadثnي xسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال xadثna عبدالرزاق قال أخبرنا بن جurayج قال qلت لcضاء waxaan ku idhi iبن jurayجna waa cabdالملك بن cabdالعaزيز iبن jurayج uu ku shuroobay waa awowgii awowgii baa loo nisbeeyey inde waa caalimkii maka waqtigiisiiba isagu waa dadkii atbaacu taabiciintii ahaa weeye oo wax saxaabuu laba kulmay ma jirto sheekiisana dhowr iyo toban sano malaa sideed iyo toban sano taqriiban waa laazimay caطا بن abi رabaح oo isagu taabiciba ahaa ee caalimna ahaa marka caطا بن abi رabaح waa cadahani waa isaga in abi رabaح weeye cadayaashii kale maaha waxaan ku idhi caضا kayfa seebaad taqulu ku qawshaa anta adigu fi rukuuci markaad rukuucsan tahay dikrigeed aqridaa maxaad tidhaahaa sheekiisii buu weydiinaya qaala wuxuu yihi markaas waxaa odhanaya caضا بن abi رabaح ama subxaanaka وabixamdika laa ilaaha ilaa anta macnaa wuu odhanayo rukuucdii ayuu odhanayay taas inay kayfa taqul anta fi rukuuc way marka maxaan cibaaradu si ama laqbadu inoogu yar toosaan odhanaya ama subxaanaka ama qawlii qowlkayga waa u idhaahaaye qowlkaygan aan odhanayo rukuucda dhexdeeda subxaanaka wabixamdika laa ilaaha ilaa anta dee uu odhanayey maxaa u daliilo weeye xujadii u sheegayaaye faakbaranii waa ii waramayo ibnu abi mulaykata waa cabdullaahi ibnu cubaydillaahi ibn abi mulayka oo dee kole zuhayr ibn cabdillahi ibnu judcaan baa abi mulaykahaasna la yidhaha horeynuu soo aragnay insudameeye saxaabi laba kulmay weeyaan oo taabici malaha ibnu zubayr waqtigiisina qaadiba ahaa can caaishata caaisha nin reer bani tayma abubakar iyo reerkoodii caaisha ayuu igaba warramo qaalat waxay tidhi caaisha annaha qaalat inay tidhi iftaqadtu waan waayey النabiya slى الlahu عalيه waslم data laylati habeenun baaban waayey waxay noo de adigu lafdigan dee iftaqadtu wuxuu dee asalkiisu yahay waa hulaatigii faqadtu faqadana waxay isla baab yihiin darabo oo kale oo dee faqada yafqidu taas bay tahay de waana wixii mar haddaad faqadtu shay a tiraa waa wixii markuu kaa qarsoomeed weydo un iftaqadtuna waa taasoo waxba imaka intii hulaatigun baan ku laqbaynaynaaye waxba iftacaladan ay kaba cabirtay waxba imaka taas ee adigu waa hulaatign waayo lafdigu kaaso inooguma dambeeya habeen oo macnuu waxa weeyaan rasuulka ilaahay habeenkaa gurigeeduu joogay waa dee soo hoyday gogashiisii waa yimi waaba jiifsaday laakiin markii dambuu dee iyadii malaa yar seexatay oo daaco ilaahay subxaana watacaala u kacay oo markaasu may halkii ka weyday ay ku ogeyd rasuulkii ilaahay fadanantu waxaan u maleeyey de waa dumar anahu dahaba ilaa bacd masaajid inuu guryihii kala tegayo dumarkiisii qaarkood ama xag kale u kacayo markii dee taas ayaan u maleeyey habeenkuna waa habeenkaygii fataxasastu manaa iltamastu wey waan daydayey oo dee muhimku aqaladoodina lambad iyo faynuus iyo waxba may lahayn oo aqalkaa madow waana habeen markaasaan doon doonay gacantay dhulkii marmarisay uma adigu malaa dhici kartana laftiga uma rajactu inay dee gurfadiiyo kaba baxday ama daarad ha u baxdo ama meel kale haba tagto uma rajactu waan soo noqday faida waaba huwa rasuulkii ilaahay wuxuu igu soo kediyey inaan arkay rasuulkii ilaahay raakicun inuu yahay mid rukuucsan aw saajidun markaa rasuulkii ilaahay oo rukuucsan baabaan arkay oon helay ama sujuudsan yaquulu oo u leh markaa subxaanaka wabixamdika laa ilaaha ilaa anta iyadii waaba tan islimana meel kalu maray adugu rasuulka ilaahayna waa sujuudsan yahay ama waa rukuucsan yahay maxaanu lahaa markaas subxaanaka wabixamdika laa ilaaha ilaa anta faqultu waxaan idhi iyadaa is odhanayse biabi anta wa ummi afdika biabi wa anta wa ummi waa kelimadii horeynu aan usoo aragnay oo marka ikraam iyo maxaba iyo taas iyo mubaalaqa jaanibkaas loola yimaado waxaan kugu furanayaa aabbaha iyo hooyaday ujeedada makruh iyo dhibtii ku heli helila iyaga ha heleen adiguna aad de markaa ka badbaad oo wixii iyaga ah laguguma furta weeye iyagaan kugu furanayaaye inii anigu lafii shanin arrin baan ku sugnahay oo de waa amrulkhayra weeye waa hinaase ina dumar baa de kalaa meeshii jira waa hinaasihii dumar iyo iyadoo ka cabsanaysay inuu u tegey ilaa zawjatin ukra haweeney kale gurigeed inuu tegey taas baydo anigu fikirkaygu waa taas wainaka lafي aakhara wainaka lafي shaأni aakhara adiguna shani kale oo aliqbaal ilى اllah iyo wاlcraab can mutaci dunya ay dumarkii kaba mid yihiin mutacdii adduunye raaxadeedii ad kaba jeedo oo dee haweenka ay kaba mid yihiin ilahay xaggiisa aad ujeedada adigu ku sugantay adna fikirkayga iyo hamigayga waaba wax kale oo wax kalaaba kuma sugnay taas baan idhi maxalu shaahidkuna waa rasuulka ilahi isagoo rukuucsan ama sujuudsan inuu subxaanaka wabixamdika laa ilaha illa anta waana axaadiistii horun buu inoola mid yahay xadaثana abubakr walow xadiidkii hore dee aanu ahayn oo xadiid kale uu yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu usamata qala xadaثanii cubayd الlahi bn cmara can mحamed bn yaحya bn xabana can اlأcraji can abi hurayrata oo markaa cubayd الlahi bn cmar bn xafs bn cas bn cmar bn الkhadaab iyo mحamed bn yaحya bn xaban oo caalim isna ahaa iyo acraj cabdالرaحman ibn rusintuba waa taabiciintii can abi hurayrata can caaishata qaalat anaha qaalat waa tan xadiidkan sheegaya faqadtu waxaan waayey rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam habeen marka rasuulka ilahi baan laylatan habeen meel firaashi gogashii kaba waaye waana habeen kaloon habeenkaa ahayn waayo kaa hore waa ta ama rukucsa ama u sujuudsanaa waxay maqashayna subxaanaka wabixamdika laa ilaha illaa anta ayay ahayd bal markaasaan waxa weeyaan gogashii uun malaa markii hore soo jiifsay dee waa kacay haddana iyadoo markaasay dib iyadina bal markaas bay halkii ka weydayo faltamastu waan doondoonay aqalkiina waa madow yahay bal meelihii ku dhadhawaabay gacantii ay dee bal matalan ku dayarda taataabatay fawaqacat way dhacday yaddii gacantaydu calaa baطni qadamayhi labadiisa qadam halkan waa baabacadii un weeyaan dhulka dhigayay ayaa ku joojinaya dhulka ayay gacantaydii ku dhacday walxaal isagu fi lmasjidi masjidka uu ku sugan yaho masjidku waa meeshii uu dee aqalka kaba mid ahayde marka uu salaada tukanayo uu ku tukan jiray waa maxalkii beytka kaba mid ahaa ee uu ku tukan jiray weeye aqaladoodna may waaweyneyn oo dee meel kooban baabay ahaayeen bal taas bay de walo dee masjidka kalena uu dee u markaa kuba samaysta aqalkii iyo dee isku gidaarba ay ahaayeen oo taas eh, lakiin halkani waa masjidkii barhkood baa ixtimaal yar muujiya in la idhaha fi lmasjadi oo waxa weeyaan jimta la fadxiyo iyada markaa maxay noqon un macno master ama macnaawo i fi sujuudi oo kale waa sujuud isagoo kuba sugan ee baltawara iskagaba dayso waana sujuudsanaa rasuulka ilaahay walxaal huma labadiisa qadam mansuubataani ay taagayen de waa sida uba yahay ruuxu de bal de markaa acdaadii laga sujuudayo way taagnaayeen waa habkii loo sujuudayay ee sanoo kaliya umuu jiefinayo way taagnaayeen labadiisa qadam ee se muuqatana waana isa saarnaa ama dee uu isku soo dhoweeyey waayo waa tan leh gacantaydibaa matalan waxa weeye calaa batni qadamayhi labadiiba gacan keliya maaha dee inay gacanteedii wada gaadhay oo markaa waa in aanu kala durkin ay iskuna dhowaayeen ay taagnaayeen walxal huwa yaquul ku qowlayo allahuma acuudu biridaaka min sakhadik wa bimucaafaatika min cuquubatik وأعuudu bika minka laa أxصي ثanاء عalayka أnta kama aثnayta عalى nafsik rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh baa isticaadadan iyo dee umuurahan ama ducadan baa laba imanayey oo iyaduna waxay inooga mid tahay adciyadii iyo adkaartiida waktigaa la sujuudsan yahe ruuxuu laba imanayay bay kaba mid tahay bal intaana laqbada gaadhin kolley halkan sheekhu waxoogaa masalo yaroo fiqiya ayuu soo dhigtay dee waa masale iska oo ah xadiidkan in looba deliishaday ama ay deliishadeen man yaquulu lamsu اlmarأati laa yunqidu اlwuduu'a haweeneyda taabashadeedu inaanay weysadii burinayno rasuulka ilaahi waa sujuudsanaa salaadii buu ku jiray markaasaa dee waana tan taabatay salaadiisii waa iska watay waa arrin waxaana uu sheekhu leeyahy dee abu xaniifa iyo qolooyin kale madhabtooda weeye ee laakiin culimada intoodii badnayd oo maalik iyo shaafici iyo axmed buu israaciyey intooda badan waxay leeyihiin labs marأati naaqad adugu sababtu wax kale maaha naska qur'aanka ayay dee si ay u kala dariishadeen uu yahay oo ilaahay wuxuu hi aw nisaaa الnisaءa marka dee halkan culimada qaar waxay kuba fasireen mulaamasada halkani inay jimaaci iyo kulankii tahay arrinkuna baabkinaayo yahay taas ayay kuba fasireen oo waa jimaaciiba markaas dee qolooyin kalena waxay leeyihiin de waa san saxaabadii baana arrinkani jiray oo dee barhkood kuwa fasiray sida ibnu cabaas iyo jamaac iyo kuwa aljasu bilyadi sida ibnu cumar iyo kuwa fasiraya way jireen oo kuwa kalena waxay ku fasireen aw lamastum الnisa inay tahay taabashadii gacanta lagu taabanayo dee naskan qur'aankaa oo labada macnoba ixtimaalaya ayaa dee daliilkooda uu kala ahaa bal markaa laakiin sheekhu waa israaciyey adugu qolooyinkan uu israaciyey dee kollay iyaguna isla meel dariiqun may wada marin waa kan uu leeyahy واkتلفوا في تفsير ذلika o bal matalan shaafici ama shaaficiyada qowlkooda oo kale lamsigu si kasta u dhacaba waa naaqidba iyaga agtoodu ay tahay dee san imaam malik iyo qolooyina labsigu haddii uu de labsi billadda ama shahwo taabashadeed uu yahay ayaa naaqadee labsi itifaaq ahaan iyadoo laisu jeedin un markaa layskuma dhacay iyaga agtooda naaqab maaho de walow ay markaa lagu tirinayo inay cidda le labsigu waaba sii taabashadii gacanta ayaa laakiin haddana dee labsigii maqsuudka ahaa ayay kaba dhigayaan oo bal matalan kaasba weeye haddaba in de waxaan u leeyahay isagoo sheeku bal jaanibkii kale kaba jawaabaya qolooyin kale lamsigu waa naaqad taabashada gacantana weeye xadiidkan waxyaalihii ay kaga jawaabeen waxaa kaga mida ah, kolley malaa dee shaaficiyadiyabaa taas waa qowl markaas maaha in madhabtu ina guud ahaanba qowlkiisu kaa yahay laakiin waa qowl jira shaaficina laga soo naqliye ah in dee laamiska malmuuska ay kala qaadaan oo ruuxa waysadiisu buraysa ay leeyihiin waa tii wax taabtay ee kala taabtay waysadiisu ma jabayso kole waa qowl madhabtana kuwa sugan ka marjuuxa de ka raajixa ayaanu noqonin mala qolooyin kale ay yidhahan marka haddii taa la yidhaaho dee rasuulka ilaahay markaa xaggiisii ishkaal ma jira weeye cayishana waabatan ruuxa hurdada ka soo kacay weeye qolooyin bal matalan taas in de inay ixtimaal kolley ixtimaal baciidana weeye kaasi inay mar udhexayso calaa kulli xaal waxa la masalada kalaamkeedu waa meel kale de waxaan ay tahay aayadda qur-aanka de aday ixtimaal kaa keentay kolley waa qaraa-in kale iyo adilo kaloo ka baxsan baanay dee labada dhinacba ay laba yimaadeene lakin waxaan leenahay khilaafku maaha khilaaf madaahiba ka bilaabmay waa saxaabadii rasuulka iyo fahamkii aayadda lamsiganima lamsigii taabashadii gacanta mise waa taas intaa weeye umuuruhu khilaafkuna de waa halkaasun waa khilaaf adugu kolley mid kastaaba wejkiisii uu leeyahay waa ishaarada iyo isaarada uu yar halkan isaareyeey unban yar dee ugu joogsaday rasuulku markaa muxuu ku ducaysanayey allahuma ilaahayow inii anigu acuudnay acuudu waan magan gelayaayo biridaaka raalinimadaada ayaan magan gelayaa min sakadika cadhadaada waa cadhadaada iyo wixii kaba dhalanayo ciqaab iyo umuuraha ahayd raalinimo aad iga raali noqotaan ku weydiisanaya oo kaga badbaado cadhadaadii weeye oo raallinimadaadaad magan gelaya waxaan ka magan gelayaana ciqaabta iyo cadhada cadhadaadaan ka magan gelaya dee cadhadu iyada ciqaabtu maaha inay sakadku aan ciqaab ku fasirayno ee aahaarta sakhadka kaba dhalata ama qadabka aahaartiisibay ciqaabtu ay tahay ee kal qadabku waaba sifadee dee rabbi subxaana watacaala leeyahayba tan dee meelasoo inooguba soo arorte allahuma acuudu biridaaka min sakadik wa bimucaafaatika cafigaaga aada wax ka dee dembigaygii dhammaan aada igaba wada dhaafto taas baan anigu dee maangelayayo min cuquubatika ciqaabtaadii ayaan ka maangelayayo haddii qabata dee dembigaygiiyo wixii aan geystay wacuudu waad magan gelayaa bika adiga adaan ku magan gelayaa minka waa adaan kaa magan gelaya dee adiga un de waxa weeyaan laa manjaa minka ilaa ilayka weeye waxa meel lagaaga badbaado iyo cidka lagaaga baxsan karaa ma jirto adigu cidaad badbaadisan un mooyaane xaggaaga un baa ruuxii usoo carara ayuun baa adigana kaa badbaadaya haddaba adaan ku oo waxaan kaa magan gelayaana adiga un ciqaabtaadii weeye iyo cadhadaadiiyo umuurahaasaan kaa magan gelaya laa uxsii ma koobayo sana'ana man calika korkaadaan ku ammaano oo dee waxa weeye wax kastoon idhaaho in kastoon ammaantaada badsado haddana ilaahay subxaanaه wa tacaala wixii uu mutay iyo dee waxa weeyaan taas cid gaari karta iyada taasi ma jirto si aan dee sifaadkiisa iyo kamaalkiisa iyo taasi iyo ilaahay subxaana watacaala aanay nihaaye ulahayn ee ammaanta janibkaa lagu ammaanaana nihaaye ma yeelanayso basharna markaa ma dhammayn karaanba taas wey waataynu soo marro kitaabulimaan kuba soo marray axaadiidii shafaacada iyo maalinta qiyaamaha ilaahay inuu u furi doono maxaamid aan adduunyadiiba hore aan loogu furin oo inuu ilaahay kuba ammaanin maalintaa loo furi doono kuwan aan ahayd ama adduunyo wixii laguba ilhaamiye ahayn ilaahay kuba ilhaamin doono taasba weeye bal haddaba anigu inama karayo ma koobi karayo oo ma dhamayn karayo amaan aan ku ammaano anta adigu ilaahayow dee kamaa asnayta calaa nafsika waxaad ku sifaysan tahay kama asnayta calaa nafsika sidaad naftaadii u ammaantay ilaahay isagaa subxaana watacaala nicma almawla nicma anasiir ama dee ammaantaada adigu as ammaantay anagu haddaan isnaha tafsiiriya ama watiriya ama taas ma karayno mana koobi karno ee waxa aad tahay use adigu isku falsafaysay ama adigu aada iskuba ammaantay taas ba weeye taasa rasuulka ilah manaa waa gar intan dambe ictiraaf iyo aqoonsi iyo qirasho fi lcajzi can tafsiiri sana in dee ilaahay subxaana watacaala ammaantiisa la dhamayn karo ama la gaari karo dee nihaayadeedba ama la tafsirin karo bal ijmaalkan un mooyaane taas dee bashari inuu ka caajisayo onu kari karahaynba anta kama asnayta calىa nafsik taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh lahaa isagoo sujuudsan iyadna waxay noogaba mid tahay wixii sujuudda laba odhanayay xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna mحamed بn bshri الcabdiy qala xadaثna sacيid بn abi carubata can qataadata can mudrif bn cabdالlahi bn shakir waa taabici weyn waxa weya abihina waa صaxaabi macruufa isaguna waa taabici weyn oo dee qiimo badnaa caabid ahaa ana caaishata caaisha ayaa naba'atu mudarif u warantay oo waxay ugu warantay ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam kana yaqulu fi rukuuci wa sujuudi rukuucdiisiiyo sujuuddiisaba inuu odhan jiray tanna waa dikri labadaba iyo dee taas subuuxun quduusun rablmalaa'ikati waruux adkaartii rasuulka ilaahay ama tasbiixdii uu laba imanayay tani kaba mid ahayd waana rukuucda iyo sujuuddaba subuuxun quduusun rabbulmalaa'ikati waruux macnaa huwa ilaahay bal taasaan idhaahnaba mubtada iska soo qadarto subuuxun waa mid isagu nasahan oo naqsi dhammaantii ka hufan oo kaba nasahan weeye iyo wax alla wixii aan dee isaga u qalmin oo dhanba ka nasahan quduusun isagu ah ku dahiran oo wax alla wixii haddii ilaah khaaliqa aan laa'iq u ahaynba isaga kaba dahiran rabbulmalaa'ikati malaa'igta rabbigeed weeye iyo wa ruuxi ruuxa oo malaku jibriil ah nazala bihi ruuxu lamiin tanazalu lmalaa'ikatu waruuxu bal matala de waxaa kole barhkood kuma fasiran ruuxu inuu dee qeyb kale ama cid kale oo malaa'igta kaba mida uu yahayna oo bal way ku fasireen kolley aqwaal baa jirte lakin نزل bihi الروح الأمين iyo waxa weeyaan taasi ina روح الqدسi نafasa في ruuci xadiidkaas oo kale iyo in waxa weeyaan in allaha yuayiduku maala dee biruuxi اlqudsi oo kaleo iyaduna xadiis de kolley malaha aan waxna kitaabka aan kaba arki doono iyo umuurahaas dee jibriil bay ahaayeenba malaaigta markaa walow malaa'igtii kaba mid yahay de waa kaba wada fadli badnaayo waa imika halkan waa isaga gaar ahaantiisa dikriga lagu khaas yeelay waa tashriifaan iyo takriim ahaan iyo fadligiisa ziyaadadoo la muujinayo bal haddaan idhaahno aan jibriil kuma fasirno waxaa kaloo halkan huwa ka idhi haddaan idhaahno anta subuuxun quduusun rablmalaaikati waruuxna way noo noqonaysaa adigo de waxa weeyaan waa laqbadi un taasi tahay xagga marka la eego labadan ismi ee hore subuuxun quduusun waxay qolooyinkan luqadu yidhaahaan wixii adigu baabkan ee facuul ku yimaada ama wasankan ah xarafkiisa hore waa la fadxiyaa oo de waa gaaliban labadan ismi baa ka duwan oo fadxadoodana waa jaa-ize laakiin waxaa shuhrowday oo ah damo in la damiyo macnaa waxaan ay leeyihin markaa waxyaalaha kale ee wasankan ku yimaada iyagu damo ma qaataan awalkood iyo facuul bay ku yimaadaan kuwani facuul bay noqdeen halkana de waabay banaan tahayba sabuuxun qaduusun in la yidhaaho eh, lakiin maxaa shuhrowday oo halkan mashhuura iyadoo bal matalan la damiyo eh, lakiin wixii kale baabkaas kale ah eh, waa jaarkan hadda wixii kale baabkan kale waxa weeyaan taas bay <clears throat> iyadu waxay noqonaysaa in la fadxiyo xarafka hore <clears throat> xadaثna محamed بن مثنى qala xadaثna abu daud qala xadaثna شhuعbaة qala أخbaranii qataadaة qaala samictu mdرفa بn cabdالlahi بn الshakيr waa xadiidkii marka dhoweyd aan soo haynay abu da-udna waa abu da-ud dayaalisi sulayman ibnu da-ud marka ayaa ii warramay qaala abu da-ud abu da-ud wuxuu yihi waa ninkan marka hore xadaثana inooguma sugnay abu da-ud waxadaثanii hishaamun can qataadata can mudرفa can caiشhaةa macnaa laba sheekh buu yeeshay markii hore muxuu yihi xadaثna شhucbaة أخbaranii qataadaة qaala samictu mdرف imikana muxuu yihi waxadaثanii hishaam waa hishaam dastawaaye can qataadata can mudرفin can caiشhaةa taasba weeyaan oo halkii shucba ayaa waxa meesha yimi hishaam baa yimi inta kale waa iskuba mid eh can النabiyi slى الlahu عalيه waslم bhada الxadiiث subuux qudus rab الmalaaikaةi والruux inuu rukuucda iyo sujuudaba odhanayay bal kolley de waa taa sheegayay subxaana rabbi alaclaa iyo subxaana rabbi alcadiimina iyaduna sunantay nooguba sugan tahay riwaayaadka qaarkood iyadoonay la socon wabixamdi bay kuba sugan tahay wabixamdina xadiid abi da-ud iyo way kuba sugan tahay oo dee cuqat bnu camir uu warinayo subxaana rabbi alaclaa wabixamdi subxaana rabbi alcadiim wabixamdi waxaana soo aroortayba fasabbix bismi rabbika alcadiim markay soo degtay inuu rasuulku yihi ijcaluuha fi fii rukuucikum markii sabbix isma rabbika alaclaa soo degtayna ijcaluuha fii sujuudikum oo bal taasna waaba dikriga dee badan rasuulka ilaahayna isna inoogaba sugan tanna waa adkaar kale bal waxyaalo kaleo intaa dhaafsana kol kitaabka qayba waan ku arki doonaa haddii ala idhaah baabu fadli sujuudi walxasi calayhi wuxuu baabaysan yahay sujuudda fadligeedii iyo boorintii sujuudda layskuba boorinayey waana taa aynu kolley soo aragnay fadli aqraw maa yakunu اlcabdu min rabbi wahuwa saajidun baynu soo aragnay bal imikana waa dee axaadiid kaleo iyadna fadliga sujuudda ay nooguba sugan yihiin iyo boorin sujuudda markaa sujuuddan dee layskuba boorinayaana maha ruuxu inuu isagoo iska fadhiyo inu iska sujuudayo sujuud gaara oo keligeed la sujuudo dee sujuudu tilaawa waa jirtaa oo iyadna sababteedii bay leedahay sujuud shukri ruuxa dee nicmo u cusboonaatay ama balaayo kaba daafacantay oo dee taasna maaha hadiyo goor wax mar kastaba dhacaya bal taas lakin dee sujuud kale ruuxu iskaba sujuuda un taasi iyada ma jiraysa waa sujuuddii salaada dhexdeeda weeye sujuuddii salaada dhexdeeda ayay noqon oo markaa waa salaadii oo la badsado oo dee sujuudda badsigeeda la badsanayaana markaa maxay noqonba waaba iyadoo taa aan lahayn dee uu markaa hadduu dee ragcaad badan laba yimaado dee waa badsi sujuuddii laba badsadee bal adigu waa fadliga ay leedahay sujuud xdثnي زهير بن حرب قال xdثna الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال xdثnي الوليد بن هشام المعيضي قال xdثnي معدد بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم bal سندka koley in badan waan soo aragnay waxaan kumana sii joogsanaye lakiin ninkan الوليد بن هشام المعayضي المعayضي waa نسbadiisii waa nin reer بني أمية ah waann dadka bal atbaacu taabiciintii kuwii ugu waaweynaayo walow siqaara taabiciinna la mucaasarooday marka mucaydina nisbadu waxa weeye waa awowgiisa dambo oo ninkii de aynu kutubta siiradaba ku naqaanay cuqbat bna abi mucayd rasuulki ilaahayna sabri uu ku dilay beder iyadoo la qabtay u dadkii kasoo dhex saaru dee dhibtiisii badnayd daraaddeed uba dilay ayuu abtirsiinta ku galaayo tan baa almucaydi ay taho dee isaga waxaa la yidhaha walid ibnu hishaam ibnu mucaawiyata ibn hishaam ibn cuqbata bn abi mucayd weeye marka almucaydiyu waa nisbada halkaas waalidkiisaa sare waana nin siqaa weeye oo isagu dee maha taabiciya lakin waa dadka siqaara taabiciin la mucaasarooday oo nin reer shama wuxuu yihi marka macdan ibn abi طalxat alyacmari baa u waramo ninkaasaa yidhi laqitu waxaan la kulmay thawbana thawban mawla rasuuli llahi salى الlahu عalيه wasalam waa khaadimkii rasuulka rasuulki ilaahay baa xoreeye mawlihiisii baa thawban ibn bujdad faqultu waxaan idhi macdaab baa ku odhanaya akbirnii waxaad ii sheegtaa ood iigu warantaa bicamalin camal acmalhu aan sameeyo oo yudkiluni illaahu bihi ljanata ilaahay janno igu gelinaya camal aan sameeyo ilaahay janno igu geliyo ii sheeg aw qaala wuxuu idhi qultu waxaan idhi biaxab اlacmaali ilى llahi intii hore soo qaada abirnii b akbirnidi biaxab اlacmaali ilى llahi camalka ilaahay ugu jecel yahay bal ii sheeg fasakata wuu aamusay thawbaan baa aamusay uma sa'altuhu waan weydiiyo fasakata haddana wuu aamusay uma sa'altuhu haalisata mar saddexaad baan weydiiyey faqaala wuxuu yihi sa'altu can dalika rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam arrinkaadii weydiisay rasuulkii ilaahay baan weydiiyey faqaala wuxuu yihi calayka waxaad laazimtaa macnaa ilzam wey bikatrati sujuudi sujuud badan lilahi ood ilaahay usujuudo sujuud badan de waa salaadii badsa weeye camalka badaniga iyadaaba uguma fadli badnayd sujuud badan ood ilaahay u sujuudo taa laazim weeye taasaa adigu calayka macnaa ilzam fa inaka adigu laa tasjudu ma sujuudaysid lilaahi ilaahay daraadii weeye ilaahay uma sujuudaysid sajdatan sujuud waa hadda mid keliya ilaa ood ilaahay sujuud u sujuudid rafacaka allahu biha darajatan ilaahay darajuu kugu kor yeelayaa waxada canka ilaahay wuxuu kaaga ridayaa biha ay bihadihi sajdati khadii'atan dembina waa kaaga ridaya oo ujeedada derajana waa lagu kor yeelaya dembina waa lagaga dhaafaya ee badso dee salaaddii badso weeye waa ta aan leenahay sujuud keliyo aan sabab lahayn dee tilaawo iyo shukrina aan ahayno gaar inuu isaga sujuudo ruuxo dee taasi ma jirteen qaala macdaanu macdaan wuxuu yidhi uma laqitu abadardaay saxaabigii kale abadardaa waxa weeyaan cuwaymer ayaan laba kulmay oo fasa'altu waan weydiiyey su-aashaas faqaala lii wuxuu igu yidhi mila maa qaala lii sawbaanu sawbaan wixii ugu yidhi wax lamida un buu iguba yidhi oo dee markaa xadiisku kollay sujuudda fadligeedii waa inooguba sugan tahay xasigii iyo boorintii waa cunwaankii tarjamadeena way inooguba sugan tahay waaba tan calayka calayka bimacnaa ilzam weeye laazim weeye waa boorin iyo adkeyntaa la iskuba adkeynayo ee fadligina fainaka laa tasuul ilahi sajdatan ilaa rafacaka allahu biha daraja waxadda canka biha khadi'a xadaثna الحكم بن موسى abو صالح qال xadaثna هqل بن زiyاd qال samعت الأwزاaعية waa laga yaaba hqل بن زiyاd inaan soo maray de awزاعي sheekiisa masaan usoo aragnay waxay culimadu yidhaahaan hiqligani waa laqب ee magaciisa محamed baa la odhanaya ama cabdالlahi baaba la odhanayey waana nin ثiqo oo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey ah waana katibkii awزاعي ninkii awزاعي wuxuu qori jiray weeye qaala wuxuu yihi samعت الأwزاaعية qاaل xadaثnii yaحyى بن abي kaثيiri قال xdثnي أbو سلمة و أbو سلمة بن عبدالرحمن قال xdثnي ربيعة بن كعب الأسلمي صحaabigaasoo rasuulka ilaah isna khadمadiisii kamid ahaa ayaa ii waramay waana صحaabi kolley صحيixa bخaarي riwaayo kuma laha أxaadiiثiisna si guudba uma badna mslimna xadiidkan unbu ku leeya xadiid kale kuma laha weeyaan oo mslim xadiidkan unbu kalaba gooni noqday kitaabka bukhaarina kuma sugna waana صحaabi qaala wuxuu yihi waaba kane kuntu waxaan ahaa abitu mid barya maca rasuuli llaahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay dee waa meel ku dhow ayaabuu dee uhoyan jiray si uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh dee ugu adeego hadduu u baahdo waa khidmadiisa u diyaar yahay qaala wuxu uhi faataytu waxaan ula imi biwadu'ihi waa biyihii uu ku weysaysanayey dee horaan usoo ogaanay oo kol haddii wowda la fadxiyo wadu la yidhaaho waa biyahan lagu weysaysanayo wadu waa ficilka weysaysiga weeyaan laakiin wadu marka la idhaaho waa waxaan lagu weysaysanaya biyaha sa dee waana baabka oo dhan ba faduur iyo fuduur iyo saxuur iyo suxuur iyo suxuur waxay noqon ficilkii suxuurashadii saxuurna waa wixii lagu suxuuranayay faduurna waa saas oo kale wixii lagu afurayey fuduurna waa afuritaankii la afurayo baabka o dhan baa saasa markaa haddaba ataytu biwaduihi iyo waxaajatihi wixii kale saacadaygiisii iyo wixii kale uba baahna ayaan ulaba imi faqaala lii wuxuu igu yidhi sal wixii weydiiso calى caadati kiraam oo kale iyo ashraf ee ruux wax kuu qabtay kalley abaal buu leeyihi oo de in wixii ruuxii dee saasoo kale kuu adeegay ama wax kuu keenay ama de taasoo kale isbay in loo abaalgudo rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu aleyh washanigio bal wax weydiisa buu yihi faqultu waxaan idhi himadiisu ma ahayn hime adduunyo iyo taa may ahayne as'aluka waxaan ku weydiisanayaa muraafaqataka fi ljanna waa meel de aan lagaada rafiiqitaankaaga aan jannada kugula saaxiibo aan kugula rafiiqo taas baan ku weydiisanayaa qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh aw gayra dalika aw tas'alu ama awa tas'alu aw iyo awo labadaba way sheegeen oo atas'alu amase aw tas'alu amase waxaad iweydiisan oo ma iweydiisanaysaa kayra dalika arrinkaasi waa arrin adag ba de wuxuu u baahan yahay dee umuur dee taasi wax sahlan maaha ee wax kale iweydiisan weeyaan wax kale ma iweydiisanaysaan taa ahayn qultu waxaan ihi huwa aniga mas-uulkaygu waa waxaan ku weydiisanaya daaka dalabkaygu waa kaa dalab kale malihi kaas baan ku weydiisanaya qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilaah waa u baryayaaba taas waana saxaabigaas laakiin dee xaggiisa waa inuu isaguna wixii uu meeshaa ku gaadhayay kalaba yimaado wixii uu halkaa ku mudanayey maqaamkaa sare ku mudanayey waa inuu xaggiisana dee uu markaa kalaba yimaado markaa muxuu idhi faacilni ii kaalme calaa nafsika waa calaa taxsiili muraadi nafsika weeye waxaan adigu aad doonayso ee muraadka naftaada ah taxsiilkiisa iyo gaadhitaankiisa markaa kaa maxaad iigu kaalmaysaa bikasrati sujuud haddaba sujuudood badiso salaadii badso salaada badso daacadii badso markaasaad si aad de ehel ugu noqoto oo dee maqaamkaa inaad lagu siiyo ilaahay kuma siiyo ku gaadhsiiyo taas wey <clears throat> bal xadiidkana dee arrinkii tarjamada inooguma sugnaa waa inooguma sugan yahay janibkana takfir sujuud afdal min dul lqiyaam waaba la odhan karaayo iyadana daliil way unoqon kartahay lakiin masalada waa ta sooba sheegnay oon soo aragnay fadligan sujuudani waxay kuba mudatay na waa taan markii hore aqrab ma yakun alcabdu kolley imaamku halkan imika taa kuba sheegayaaye aan hore usoo horreysiinay baabu acضaaءi sujuudi والnahyi can kafi الshacri والthawbi وcaqsi الraasi fi الsalaati baabu acضaaءi sujuudi wuxuu baabaysan yahay sujuudda xubnaheedii bal oo caddaynteed baabkeed kale waan sii raacin doonaa waa axaadiis isla wada mid ah iyo wadnahyi nahayntii la nahiyey macna waa inta xubnaha lagaba sujuudo taa bayaankeed waa inay noo soo socota wanahyi nahyintii la iskaba can kafi shacari waa timihii la ururiyo laysu geeyo kafi macnaa imaka kaftida dambe haddaan ku fasirno oo macna jamci wadamni amase kafi shacar oo ah joojinteeda iyo mancinteeda oo ruuxii waa timo dheer lahaaba weeye dee waaba markaa uu sujuudayo o kale isagoo ama de isla waxba kaa gaadhiyo intaas dhulkii iyo yaana kuba dhicin ama taasin manciyo dee ama dib iyagii u laabo weeye ama cumaamadii hoos geliyo ama iyagii haskuba gunto ama taas oo kale waa taas iyo wasabi maradii iyo de maradiina de markaa la sujuudsanayo ama salaada la tukanayo guud ahaan maradii akmaamtii bay noqon ba waa kuwan oo kaloo la laabo oo se loo laabaa kafigii way tahay ama jamcintii iyo damigii nahyiguna waa khuseynaya ee dadkii bal matalan iyada oo tale maradii kale oo lasoo ururiyo lasoo laabsado ama ruuxa hawje lasoo laabto hauba jeedo isagoo isle yaanu boor kaa gaarin waa isla wey taas oo kale noocaas haba noqoto ama si kaleba ha u urursanaye iyadana waxay leeyihin irsaalo dee shacar iyo thawb iyo way kula sujuudayaan taah lama daayo kol kolna dee qaradkan kalea soo geli kara iyada dee shacarka in shacar saasoo lasii daayo mama lihin waa dadkii dee taasoo kale lahaa waan arki doonaa bal umuuraha caynkaasi nahyintii kuba timi xadiidkan ku arki doonaa cabsi rasi waa ujeedadu caqsi shacri ras waa timaha madaxoo la laabo khaasatan ruuxii timo dheer lahaa ama cumaamad hala geliya ama iyagii hala iskuba xidho iyadoo bal markaa dhulkan ay gaadhayaan iyo laba diidaya ama taas in la iska sii daayo wey bal taas buu baabkeedi yahay وxadثna yaحyى بن yaحyى وabو الربيع الزهراني qال yaحyى أخبرnا وqال abو الربيع xadثna حmاد بن زaيد عن cمر بن ديناr عن dاوس عن بن عباس qال أنه qال أmir النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay waxaa la amray an yasuda inuu sujuudo calىa سبcaةi toddoba xubnood uu ku sujuudo wanuhiya waxaana laga nahiyey an yakufa inuu manciyo joojiyo oo adee shacarahu timihiisa iyo wathiyaabahu dharkiisa saa uu ururiyo ama irsaalki iyo gaadhidii dhulka ay gaadhayeen iyo waxyaalaha ka manciyo taasna waa loo diiday hadda dee maaha isbaal iyo waxyaalaha inuu laba yimaade waa dharkiisa waktigaa uu sujuudayiyo taabooyeen hada xadiiثu yaxya intaa wax ka dheer baa inoo soo socota waqaala aburabiici isaga yaxye xadiidkiisii waa kan yaxya ibnu yaxye weeye taas atami marka atamimi eh, lakiin in aburabiic zahrani isaga laftigiisu muxuu ahaa calaa sabcati acdumin halkaa calaa sabcatin isagu ka yidhi calىa sabcati acdamin waa toddoba lafood ujeedada toddoba xubnood baa looga jeedaa lafo kala duwan dee gacantan keliyaaba intaasoo lafood leh waa cudwi markaa xubin ahaan baa loo jeedaa wanuhiya waxaa laga nahiyey an yakufa inuu dee manciyu markaas shacarahu timihiisa oo iyo watiyaaba dharkiisa lakiin maxaa ziyaadadeed alkafayni waa toddobadii xubnood baa lafa tafsiirkeed la socotayoo ama tafsiirkeediio alkafayni labada baabaco warukbatayni labada jirib walqadamayni labada qadam oo de waa faraha asaabicda weeyaan qadamkao dhan maaha ee de waa intaa adigu dhulka markaa faraha ee la gaadhsiinayo iyagoo waliba xagga dee qiblada loo jeedinayo wixii gaari kara iyo waljabhati wejiga wejigoo dee maca wejiga oo dee sankii laba socdaa sia inoo dambaysan xdثna محamed بن بشhاaر qال xdثna محamed وهو بن جعفر qال xdثna شعبة عن cمر بن ديناr عن dاوس عن بن عabاس عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل أmirtu waxaa lay أmray أn أسuda inaan ku sujuudo عalىa سبcaةi أcظumin toddoba lafood walaa akufa aanan mancin thawban maro dee dhul gaadhaysa ila sujuudaysa aanan ka an dee dib ama aanan ururin aanan mancin walaa شhacran iyo timo xdثna cمر بن ناqd qال xdثna سفyاn بن عuyaynةa عن بن dاوس عن أbيه بن dاوس waa cبدالله بن dاوس abيna waa dاوskii marka hore snadka kuma sugnaa عن بن عabاsi أmira النبي صلى الله عليه وسلم an ysuda عalى سبع wanuhiya waxaa laga nahya an ykfita halkii an yakufa ayaa an ykfita kaftina waxaa la yidhaha aljamc wadm weye waa ururin wax la ururiyo ama laysuba geeyo oo de waxa weeyaan wاlأرضa kifatan waa mid daama ama ururinaysa dadka intay adduunka joogaanna korkeeda ka haysa ee ay ku ururinaysa hadhowna gudaheedii bay gelayaanba an yakfita shacara waa timihii inuu ururiyo ama uu manciyo wathiyaaba iyo dharkii bal welina axaadiثa way noo socotaa xadaثna محamed بن xaatimi qala xadaثna bahs qala xadaثna وhayb qala xadaثna cabdاللahi بن dawusi عan dawusi عan iبn cabasi ana rasuul الlahi صلى الlahu عalيه وasلم qaala umirta an asjuda calىa sabcati acdumin marka isagoo rasuulka ilaahay toddobadii lafood ama xubnood inoo sheegaya muxuu yihi aljabhati waa wejigii waa sharab yadi calaa anfihi maha dee sankoo keliya ee waa wejigii sida dee lafdiga nasaa-iyaba ahaa intuu wejigii gacanta saaro ilaa sanka saa u mariyayo waa wejigii oo ilaa sanka lasoo gaadhsiinayo isku xidhin keliya weeye haddii kaloo la kala tiriyo sideed bay noqon lahaayeen oo markaa macnuu maxay tahay ruuxu markuu sujuudayo wejiga iyo sankaba dhulkuu dhigaya uu wada saaraya ee inuu intuu wejiga dee saa u taago sankii uu dhulka kaba kiciyo ama sanko keliya kuma sujuudo ma noqonayso ama ma ahaanayso ee waa walow dee culimada qaar ayaa ma in badani qabaan sankoo la dhigaa inuu suno iyo dee maxalka waajibku inuu yahay wejiga oo markaa walow dee karaaho ku dhacayo oo wax dee loo jideeyena kama tegayo salaadii aanay ku burayn laakiin daa'imada qaarkoodna waajib bay ka wada dhigaan waayo nusuus kala duwanna way ku timi oo amarka labadoodiiba in laguba sujuuday ina amreysa waana laakiin xubin keliya weeye xagga wejigana kolley dee siay culimadu yidhaahaan iyada waa inuu wejigu matalan aanay waxba saarna inuu qaawan yahay markaa lagu sujuudayo ma dee dhamaantii haddii horta wax dee lagu sujuudi karo dhulkii qaban karoo qaawani ama mare aanay saarnayni waa inay jiraan bal xubnaha kale dee iyaga waxba taas ama xataa fara lugaha haba noqoto iyo labada kafiya waxyaalaha haba noqoto arrinkaa waajib kama dhigaan walow dee bacd alacwaal ah, culimada qaarkood iyaga in la kashfiya lana ay jiraan be laakiin bal wejigii taas bay tahay iyo xubnaha kale xagga atraaf alqadameyna waa taan soom way noo soo socotaabe qadamkao dhan maaha waa shaara biyadi calaafi walyadayni labada gacmood labada gacmood oo dhanna maaha bal gacanta dee inta kale dhulka lamama dhigayo se baabka dambe inooguba imanan waa labada kafun war rijlayni labada lugood labada lugood imaka halkan waxay noqonaysaa labadii jirib weeye waayo iyadaa markii hore inooguma sugnayd war rukbatayni adraaftiini lagu waa inoo dambeeyaane iyo wa adraaf labada qadam adraaftooda waa faraha wixii gaadi kara dhulka in la dhigo iyadoo lugtiina la taagaya sida aynu xadiidkii hore caaisha marka ay rasuulka ilaah sujuudsan gacanteeda ay ku dhacday labadiisa qadam aan kuma soo marnay wa adraaf ilqadamayni taas baa lay amray baa rasuulki ilaahay yidhi walaa nakfita ee waxaa kaloo lay amray laa nakfita allaa nakfita inaanaan ururin asiyaaba dharkii oo ururintii kulkii way noqon baan idhi maradii kale kula dhaadhacayso dee uu ruuxu soo urursado isagoo ama isle yaanu boorkaa gaadhin ama si kaleba ha iska daayo weeyaan taas walaa nakfita hiyaaba wala shacara timiina waa ruuxii tima dheer lahaa sidiisi uu kuba daayo xdثna abu الطاhر qال أخبرnا cبد الله بن وهب qال xdثnي بن جurayج عن cبد الله بن dاوس عن أبيه عن cبد الله بن عباس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل أmirtu أن أسuda عlى سبع وlaa أkفit الشhعر وla الثiyاaبa toddobadiina waa maxay الجبهة والأنف واليدين والركبتين والqdمين labada ydna waa alكفayn un xdثna qتيبة بن سعيد qال xdثna بكر وهو بن مضر عن بن الهادي يزيد بن أسامة بن عبد الله بن الهادي horaynu usoo aragnay عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد سدexdooduna waa taaبعينti cاmرkuna waa ina سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول xalu ku qowlayo إذا سجد العبد adoonku markuu sujuudo سجد معahu سبعة أطراaفin toddoba xubnood baa la sujuuda wجهu wejigiisa وكفاhu labadiisa baabaco وarكبatahu labadiisa jirib iyo وqadamahu labadiisa qadم waa dee iyaguna waa aطraaftooda waa intooda hore dee halkaa fara iyo inta xdثnي cمر بن سواد العاmري qال أخبرnا عبد الله بن وهب qال أخبرnا cمر بن الحارث أن بكيرا xdثه أن كريبا مولى بن عباس xdثه عن عبد الله بن عباس أنه عبد الله بن عباس rأى wuxuu arkay عبد الله بن الحارث waana ilmaadeer ahaayeen ama adeerba uu noqonayo waa عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب kolley ru'yu leeyaa la idhaahaa isagu laakiin aabihii awgiiba waa صaxaabadii yuصلي isagoo tukanaya warasu walxal rasu madaxiisina waa timihii madaxiisu macquusad ay laaban yihiin waraayo malaa timo dheer buu lahaa timihii buu soo laabayo deetuu cumaamadiisiiyo dhexgeliya ama san uu soo guntay si aanay u laalaadsamin ama dee markaa uu sujuudsan yahna dhulka u gaadhin ibnu cabaas markaa salaadii hortaa ka baxa muu odhane isagoo dee arrintan kol haddii laysu duuday gacanta kuma suulinaya ayuu faqaama waa kacayo fajacala wuxuu gudagalay yaxulhu inuu furayo timihi uu isku celiyey ama isku xidhay xidaybe taas isagoo salaadii ku jiro siiba jeeda inuu furayo sii daynayo falama sarafa markii uu salaadii ka baxay ayuu aqbala ila bni cabaasin cabdillaahi llahi bn cabaas buu xaggiisii usoo jeestay faqaala wuxuu yihi maa laka waraasi adiyo madaxayga maxaa idin kala galay maxaa ku geeyey madaxayga faqaala wuxuu yihi cabdullahi bnu cabaas inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu xaalu ku qowlayo inamaa mahalu hada waa ruuxan xaaladiisu ay tan tahay mahalkiisu mahalu ladii yusalii waa isaga mid tukanaya sifadii oo kale walxaal huwa maktufun uu garbo xidhan yahay oo dee ruuxan bal maala timihiisii oo kale la sujuudi lahaa intuu dib u xidhxidhay ama isku xidhay ama cumaadihiisii hoos geliyey wuxuu shabahayaa ruux garbaduuban oo kaleo garbadu ruux garbaduuban hadduu sujuudo gacmihiisu dhulkii ma gaadhayaan si ani kanba gacmihiisii de ay ahayd inay la sujuudan ani ulaba sujuudin inay u gaadhin ayaa dee kana timihiisii de ay ahayd inuu sidaa kuba daayo sujuud bay u noqon iyaguba ayaa bal matalan ayuu la mid noqonayaa taasoo kaleu laba mid noqonayaa saasaan maqlayba bal adigu kolley xikmadda culimadu ay sheegeen waxay leeyahin ana shacaraya sidu macah santa baa dee rasuulka ilaahayba ama xadiidka ugu dee tilmaamay ugu sifeeyey ugalaba mid dhigay kaa isagoo maktuufa tukinaya arrinkan ibnu cabaas sameeyena dee macruufkii oo dadkii la fara ama munkarkii lagaba nahiyo bal dee haddii gacanta lagu suulin karayana laguma suuliyo wixii munkarka ahaa taas baa iyada inooguma sugan bal umuuraha kale xadiidku laakiin waa umuuro inoo cadba ama daahira kolley nahyigan xagga kafto shacr iyo kafto hiyaabna culimadu waxay ka dhigaan nahyi tanziiho ee walow aan e, xataa hadduu markii hore khaarija salaad saa ahayni looma diidaye laakiin salaa oonu salaadaba ugu talagelin markuu salaada soo galay kolley nahyigu waa jira xataa ayaanu uba qastin be inuu iskaba furfuru iska daayuu sidooda kuma daayo laakiin waxay leeyihin hadduu nahyigii la khilaafo dee salaadii way ansaxaysaayo nahyiga tanziih bay kaba dhigaanin laakiin dee ruuxii muslimka ahaa isagoo nahyigii waa tanzihiya waa taxriim eegin kol haddii wixii laisuba diiday inuu kaba dheeraado un baaba dee kolley isaga xaqiisi ay tahay iyo dee itibaaci rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wallahu subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir